saddex bisha rabic alawal baabu maa yafcalu wuxuu fala ayuu baabkan u baab yahay qofka idaa qaama hadduu istaago min alleyli habeenkii oo min asiwaaki caday ah qofka qiyaamuleylku istaagi markii ay noqoto inuu istaago acmaasha uu qabana waxaa ka mid inuu la imaado asiwaaka inuu cadayayso ayaa ka mid ah cadaygaas caddayn la caddeeyey ayuu baabkan u baabyahay yahay xadiid kun lix boqol iyo kow iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu الnasaa-i caley raxmat akhbarana camr bnu cali الفلاس waa ثiqة xاaفiظ ومحamed المثنى الcanزي waa ثiqة xاaفiظ can عبدiرحmaan iبn mahdi ay ka wada wariyeen can سufyaan الthawri ayuu ka wariyey can mansuur المctamir ayuu ka wariyey iyo lacmaش iyo xusayn xusayn iبn cabdiلرaحmaan الsulmi waa ثiqaة تaغayara xifظhu fi الآkhir can abi waئl waa shaqiiq iبn slm waa ثiqaة mkhdrm can xudayfaة xakor iبn الyman radي الlahu tacalى anه arضاه أن nebiya nabigeena sala allahu calayhi waaali wasalam kaana nabigeenna wuxuu ahaa idaa qaama goortuu istaagay min alleyli habeenka yeshuusu wuxuu marmarin jiray wuu ku nadiifin jiray faahu afkiisa shariifka sala allahu calayhi waaali wasalam bisiwaaki caday ayuu ku nadiifin jiray nabigeena sala allahu calayhi waaali wasalam waa ku nadiifin waa marmarin iyo ku cadiyeysi weeyaan marka habeenkii nabigeena sal allahu calayhi waali waslm intuusan habeen u istaagin qiyaamuleylka wuxuu la imaan jiray inuu afkiisa nadiifiyo ashariif sala allahu calayhi waaalih wasalam xadiidku lix boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu اnasai caley ramat lla abarna moxamed ibn cabdilcla aلsancani wa iqa qaala xadaana khaalid ibnkhalid ibn xaarif alhujaymi weeyaan wa iqat habt qaala xadaana shucba waa imaamkii can xuseyn xusayn ah, ibnu cabdiraxmaan asulami weeyaan qaala samictu waxaan ka maqlaa bawaail waa shaqiiq ibnu salma an xudayfata isagoo ka warayni radia allahu tacala canhu arda qaala wuxuu yihi xudayfa kaana wuxuu ahaaday rasuula rasulka al sal slm idaa qaama goorta u istaag meelleel habeenkii yashuusu mid ku nadiifiyo oo marmariyo gelgeliyo faahu afkiisa bisiwaaki cadayg ayuu nabigeen ahaan jiri sala allahu calayhi waaalihi wasalam labada xadiid waxaa laga qaadanayaa in habeenkii qiyaamuleylka in la cadayaysto oo weliba si quruxsan loo cadiyaysto in dhaqanka nabigeenna iyo hadyiga nabigeenna u ahay sala allahu caleyh wasalam sunnada ficliga oo nabigeenna calayhi sala slam ficlahaan ugu sugnaatay ay ka mid tahay sidoo kale waxay ka mid tahay assunna alqowliya lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaa ayuu nabiga sal slm ummaddayda inaan dhibaateeyo oon culays saar haddii aanan ka baqaynin salaad kasta inay eh, cadiyaystaan ayaan fari laha ayuu nabigan cadayna sala allahu calayhi waaalih wasalam asiwaaku mataratu lilfami mardaatun lirabbi weeyaan ilaahayna way raalligaraynay subxaana wa tacaala cadaygu raalligaraynaya afkana wuu nadiifinaya siduu nabigana caday sala allahu calayhi waaalih wasalam marka siwaaga fawaa'idiisa wax la koobi kara ma aha caafimaadka ayaa ku jira baxada iyo codkan xabeebta iyo waxyaabahaas dhan ayuu saarayaa caraf ayaa meeshii uduga muxuu ahaa urka uu soo geli lahaa caraf ayaa soo geli ilaahay baa ku raalli qora subxaana watacala marka fawaidiis lama koobi karo xataa hurdada iyo qofka eh, wahsiga wuu ka qaadaya eh, aad iyo aad qof wuxuu noqonaya nashid ah oo aad iskugu toosan waxyaabahaasoo dhan marka la eega in cadayga la joogtay oo la daa'ima oo waxaa laga maarmayen waana maamuurka nabigeena sal l slm ficilkiisana ku sugan sala allahu calayhi waaalihi wasalam baabu dikri اkhtilaafi isku khilaafid lisku khilaafay sheegitaan la sheega ama iskhilaaitaan baabu dikri alikhtilaafi iskhilaafitaan sheegid la sheega calaa abi xasiin ninka abi xasiin la yidhaha cuhmaan ibnu caasim magaca loo yaqaano khilaafka laisku khilaafay fii xadiidi fii hada alxadiid xadiidkan soo socda sheegitaan la sheega ayuu baabkan u baab yahay unbuu ka hadlayaa siwaagii ayuu ka hadli ikhtilaafkuu sheegay wax kale ma ahan ninka la yidhah abaasinaan oo ruwaadda noo imaan doonta ka mid ah ayaa wuxuu ka wariyey abi xasiin markuu abi xasiin ka warina shaqiiq ibnu salma ayuu ka wariyey shaqiiqna toos wuxuu ugu wariyey xudayf ibnu yamaan radia allahu tacala an arda xadiid waa kaas ariiqaas waa oo shaqiiq ibnu salma ayaa xudayfe toos ugu warini waxaa khilaafay marka israa'iil ibn abi isxaaq isabiici ayaa khilaafay wuxuu marka isna ka wariyey abi xasiin shaqiiq ibnu slm ayuu ka wariyey kadibna hadalka noo imaan doona insha allahu tabaaraka watacaala tacaala inuu qowlka shaqiiq yahay uusan ahayn xudayfa ayuu marka meesha sheegay marka arinkaas caddayn la caddeeyo oo labadii riwaayo oo midna ku imaaday xudayfa in sanadka uu ku jira midna inuu xudayfe sanad ka maqan yahay oo shaqiiq uu toos isaga muxuu ahaa uu ku hadli hadalka isaga ah ayaa caddayn la caddeey ikhtilaafka la sheega waa inta ayada wax kale ma ahan sidaa weeyaan labada riwaayadoodna waa laba riwaayo oo isku ansixi labada riwaayadood waa isku ansaxayaan weeyaan ama saxiix isnaad waa labadaba xadiidku lix boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadiis saxiix isnaada qaala alimaam nasai cali ramt akhbarna cubaydillahi ibnu saciida asaraqsi alkindi wahiqatun habtun weeyaan can isxaaq ibni sulaymaan araazi wahiqa can abi sinaan abu sinaan waa saciida ibnu sinaan oo saduuqun lahu awhaam can abi xasiin abuxasin ninka la yidhaahdo waa cثmaan ibn caasim waa iqaة habtun suni rubama dalls inuu tadliis ku dhacana mararka qaar oo wax dhici karo can shaqiiq ibn slma mkhadrmun iqa can xudayfata yuu ka wariyey waa ariiqi koobaad marka shaqiiq wuxuu ka wariyey xudayfa kadibna qaala wuxuu yihi xudayfa waa saxaabiga jaliilka oo nabigeena calayh sala slam sirtiis han jiray kunaa waxaan ahaynay ayuu yihi xudayfa numara kuwa la faro ama kuwana la faro ayaan ahaynay bisiwaaki caday idaa qumna haddii aan u min alleyli habeenka saasa ay ahaan jirta xaaladda weeyaan marba haddii salaatuleyl aan u istaagno inaan la imaadno siwaaka iyo caday ayaana la fari jiray ayuu leeyahy xudayfa naftirkiisa radia allahu taala arda xadiidka labaadna oo waxaa weeyaan ikhtilaafka uu ku jira waa xadiidkun lix boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiid saxiix isnaad qaala alimaam anasai alay amatullah akhbarna axmed ibnu sulaymaan aljazari waa hiqatu xaafid qaala xadaثna cubaydullah ibn muusa ibn abi lmukhtaar waa iqatun kaana yatashaya shiicnima ku jiri jirtay waa tashayuc aan horey u sheegnayo khafiifka ahaa rafdiga iyo raafidinimada ma ahan saah loola socdo qaala xadaanaa cubaydullah ibnu muusa ibn abi mukhtaar waa iqatun kaana yatashayac qaala ambana israa'iil ibn abi isxaaq isabici waa iqa can abi xasiin ayuu ka wariyey can shaqiiq ibn salama ayuu ka wariyey qaala wuxuu yihi kunaa waxaan ahinay bedelkii xudayfo kor ugu qaadi lahaa wuxuu yidhi kunaa waxaan ahnay numaru kuwa nala faro idaa qumna haddii aanu istaagna min aleyli habeenka idaa qumna haddii aan istaagna min aleyli habeenka an nashuusa inaan marmarino gelgelinno ku nadiifin afwaahana afyaalkanaga bisiwaaki cadi saas ayuu leeyahay raximah marka ikhtilaafka markuu sheega midna taabicigii ayaa hadalkaas dhihi mukhadramka ahaa midna waxaa dhihi xudayfa radia اlahu taala arda kunaa nu'maru mar intaas waa inta uu sheegay rab imaamka caleyh raxmat ullah baabun biayi shayin shaykiiseeba tuftataxu lagu furfurtaa salaatuleyl salaatuleylka maxaa lagu furfurtaa waxyaaba badan baa lagu furfuran laakiin qaybo ka mid a ayuu imaamka raximahullah halkan kusoo aroori doonaa oo nabigeenu ka warina sala allahu calayhi waaalih wasalam xadiid kun lix boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadiid xasan xasan isnaada qaala alimaam anasai alih raxmat ullah akhbarana alcabaas ibnu cabdilcadiim waa hiqatun xaafid qaala ambana cumar ibnu yunis alxanafi waa iqa qaala xadaana cikrima ibnu camaar alcijli waxaa weeyaan waa saduuq qaala xadaanaa eh, yaxya ibn abi kaiir waa iqatan tabt mudlis qaala xadaanaa aw xadaanii waxay u warramay abu salmata ibn cabdiraxmaan markuu xadaanaa raawiga yidhaahdo dad badan ayaa la maqlay dad badan ayaa la maqlay sida qaalibka ah waxaa kale markuu xadaanii yidhaahdana isaga ayaa gooni ahaan ayaa looga sheegay intaas ayaa farqigu dhexuu noqonaya weyaan qal u waxay warramay abu salmata bn cabdiraxman wahiqatun tabtun faqiih qaala sa'altu waxaan weydiiyey caaishata um lmuminiin radia allahu tacala ardaaha biayi shayin shaykiiseeba kaana nabiy nabiga nuh sal slm yastaftiu mid yaftatixu ku furfurta salaatahu salaadiisa qaalat waxay tihi kaana wuxuu ahaa nabigeena sal slm idaa qaama hadduu istaag min habeenka iftataxa mid ku furfurta salaatahu salaadiisa qaala wuxuu dhihi jiray allahuma raba jibriila wamikaa'iila waisraafiila faaطir aلsamaawaati wاlard caalima اlغayb wالshahaada anta taxkumu bayna cibaadika fima kanuu fii yakhtalifuun allahuma اhdinii lima اkhtulifa fiihi min اlxaqi inaka tahdii man tashaau ilى siraaطi mustaqiim allahuma allahy raba jibriila yaa raba jibriila jibriil malakuljibriil rabbigiisiiyo wa mikaa'iila malagaas mikaa'iil loo yaqaano oo malaa'igta alla ka mid ah rabbigiisiiyo wa israafiila israafiil rabbigiisiiyo faatira asamaawaati samoodhinka allihii uumayow waalardi iyo arrada uumayow caalima alghaybi shayga maqan kii ku aqoonta badnaayo ama aadku u yaqaanayow iyo washahaadati iyo waxyaabaha xaadirka oo jooga anta adiga rabulcizow taxkum waxaad kala xukuntaa bayna cibaadika addoommahadaad kala xukuntaa kala saartaa fii maa shay aad ku kala saartaa kaanuu ay ahaayeen fiihi isaga gudihiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafo adiga ayaa kala bixiyo oo adduuna ku kala saaro bilqowli alfasl bilkitaab kitaabka alle qur-aan ku kala saaro aakhirana waxaa weeyaan eh, qadaa iyo xugun iyo kala saaritaan kala saaro weeyaan anta adiga ayaa taxkumu kala saara oo kala xukuma bayna cibaadika addoomahaada fii maa shay ku kala saara kaanuu ahayn fiihi gudihiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa haddii xaalad ay nooca tahay oo khilaaf inuu dhaca ay laazim tahay walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabuk nabiga ducayuu daba dhigay sal ا l slm wuxuu leeyahy allahuma alleyow ihdinii i hanuuni limaa shay igu hanuuni ikhtulifa laisku khilaaf fiihi gudihiisa min alaqi oo aqa meesha xaqa igu toosay weeyaan allahuma hadinii lima khtulifa fiihi min alxaq shayga xaqa ah oo laisku khilaafay dhanka oo xaqa jira igu hanuuni inaka adiga tahdi waxaad hanuunisaa man tashaa cidaa doontana ilaa siraatin jid ayaad ku hanuunisaa mustaqiimin ayaad toosan marka ducadaas waa ducaa aada u weyn nabigeenana sala allahu calayhi waali waslem uu ku bilaabi jiray ducooyinka markuu akhrina ama markuu qiyamolelku istaag ku bilaabi jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidku lix boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadiid saxiix lisnaada qaala alimaamu nasri cali amat abarna moxamed ibnu salmata muraadi wa iqatun qaala ambana ibnuha cabdullahi bn wa iqatun tabtun faqiih can yunus ibn yaziid ilayli wa iqatun eh, habt ibn shahab zuhri maxamed shahab zuhri qaala xadaanii xumayd ibn cabdiraxmaan ibni cawf waa ninka xalay oo imaamka wahmiga meeshuu ka dhici jiro ogeydeen samayn xumayd bn cabdiraxmaan alximyari waa halka laakiintan waa tii saxda ahayd ibn cabdiraxmaan ibn cawf waa iqa ana rajula ninba oo min asxaabi nabiy nabiga saxabadiis ka mid sal slm qaala wuxuu yidhi qultu waxaan wa ana anigana fii safarin safar aan ku sugannahay maca rasuli alla jiro sal slm wallaahi allaan ku dhaartee la arqubanna waan waardiyeyni oon waardiyeyni rasuul alla rasulk a sal slm lisalaatin ay liajli salaa salaad darteed xataa araa ilaa aan ka arka ficlahu nabigu wuxuu samaynaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam yacni nabiga ayaan waardiye ka haynayo salaada siduu dukana inaan ogaad awgeed ayaana arrintayd u samaynaa lisalaatin oo tacliil laga dhigo salaad awgeed amaba laga la yidhaahdo ee fii salaatin laankaas fii salaat laga dhigo la arqubana rasul la sl sl salaatin ay fii salaa xataa araa ilaan ka arag ficlahu nabigu wuxuu samayna sal l slem falamaa goortii sallaa uu tukaday salaata alcishaai salaada cisha wa hiya alcatama waa cishigeelmaalka itajaca nabiga wuu saxday hawiyan qayb oo min alleyl habeen ka mid ayuu saxday uma intaa kadibna istayqada wuu soo baraarugay soo kacay fa nadara markaasuu eegay fi lufuqi jihada iyo cirka ayuu eegay nabigeena sal la slm faqala wuxuu yidhi rabbanaa maa khalaqta hada baila xataa balaqa ilaa uu ka gaaro inaka laa tukhlifu اlmiicaad ilaa uu ka gaaro weyan xalin waxaan soo marnay inuu tobanka dambe todobanka ayadood oo suurat اlbaqara suurat aali cimraanna cafwan uu nabigeena akhriyay sala allahu calayhi waaalihi wasalam waana iyadii laftirkeeda aayaddan waxaa weeyaan aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi الsamaawaati walard rabbana maa khalaqta hada baطila subxaanaka faqina cadaab الnaar ilaa muxuu ahaa laga gaar hadda wuxuu gaarsiiyey inaka laa tukhlifu micaad laakiin xali waxaan soo marnay inuu gebagabeeyey inuu gebagabeeyey yaa ayuha aladiina aamanuu اصbiruu saabiruu waraabiطuu wاtaquu اllah lacalakum u gaarsiiyey nabigeena salى اllahu عalayhi waalihi wasalam saas ayaan soo marnay markii xaaladda ay nooca tahay waxaa weeyaan nabigeena halka ayuu samayn jiray rabbana maa khalaqta hada baطila xataa balaga inaka laa tukhlifu اlmicaad uma intaa kadib ahwa wuxuu hoobiyey rasul rasulka sal slm gacantiisa ayuu u hoobiyey ilaa firaashihi firaashkiisa fastalla wuxuu ka soo siibtay minhu xaggiisa siwaakan caday ayuu ka siibtay nabigeena sal ll slm uma intaa kadibna afraqa wuxuu ku eh, shubay fii qadaxin dhakal ayuu ku shubay min idaawatin ubabiyood cindahu ee agtisaade uma intaa kadib afraqa wuxuu ku shubay fii qadaxin dhakal oo min idaawatin ayuu biyo ugu shubay idaawadii ayaa biyaha laga shuba dhakalkaa lagu shubay cindahu kaasoo agti ahad maaan biyo ayuu ku shubay fastanna markaasuu nabigeena cadiyaystay intuu muxuu ahaa dhaqay ayuu ku cadiyaystay uma kadibna qaama wuu istaagay fa sallaa waa dukaday xataa qultu ilaaan ka idhaahdo qad sallaa wuu dukaday qadra maa naama inta uu jiifay in la eg ayuu nabigeena sala allahu calayh waali slam dukaday uma dajaca markaasuu nabigeena saxab sal slm xataa qultu ilaaan ka idhaahdo qad naama wuu hurday qadra maa qadra maa sallaa intuu tukaday in la eg weyaan uma kadib istayqada nabigeena wuu soo kacay fafacala wuu falay kamaa facala siduu yeelay oo kale awala maratin marka hore wa qaala wuxuu yidhi mila maa qaala wuxuu yidhi oo kale ayuu yidhi weyaan fafacala rasul ll wuxuu samey sal slm alaaa maraatin saddex jeer qabla alfajri salaadda fajr ka hore ayuu muxuu ah sidaa sameeyey xadiidkan marka nabigeena sala allahu alayh wali waslem aayaadkaas inuu ku furfurnaya ee maxalushaahidka ah الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار باب ذكر باب ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل باب ذكر صلاة رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم صلاة الشيغيتا لا شيغ ايو باب كانوا باب بالليل هبينكم النبي تكناي صلى الله عليه واله وسلم صلاة ليلك ayuu baabkan u baab yahay waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a <laughs> saddex xadiis imaamku soo arooriyey baabku kusoo arooriyey laba ka mid waa daciif xadiidku lix boqol iyo todoba iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasai alay mat abarna isxaq ibn rahim alxandani ibn rahwey waa iqatun habt xuja qaala anbana yaziid ibnu haaruun asulami wa mowlaahum iqatun mutqinun caabid qaala anbana xumayd ibn abi xumayd aطawiil waa iqatun mudlis can anas bn malik radia allahu tacala arda qadim rasul lah sal slm qala wuxuu yidhi maa kunaa maanan ahayn nashaau kuwa doona annanaa inaan aragna rasuula rasulk al sal slm fi leyli habeenkan musalliyan xaalu imid tukana ilaa haddii aan doonna ra'aynahu aan arki jirnay haddii aan damacna nabi maxamedoo jifa calayhi salaat salaam adukana cafwan inaan habeenkii aragno waan arki jirnay walaa nashaau ma doonna an naraahu inaan aragna ayman xaalu imid jifo ilaa haddii aan muxuu ahaa doonna ra'aynahu waan arki jirnay saas ayuu leeyahay anas bin malik radi allahu ta arda yani nabigan xilliin waa jiifi jiray oo xilliga jiifkana wakhti ayuu lahaa soo kicitaanka iyo salaadana xilli ayuu nabiga lahaan jiray sal slm oo habeenkii o dhanna ma hurdi jirin habeenkii o dhanna muusan taagnaan jirin macnaha waa sidaa weyaan xadiista labada oo noo imaan doonta labadaba waa laba xadiis daciifa xadiidku lix boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadiis daciifa qala alimam nasai alي mat abarna haarun bn cabdillahi اbaqdadi wahiqatu qala xadaثna xajaaj ibnu muxamed alacwar almisisi wahiqatu tabtun lakinahu اkhtalata fi akhiri lama qadima bagdad qaala qala ibnu jurayj ibn jurayj waxaa way hadii la ilaaqo siaa naqaano waa cabdimalik bn cabdicaziz ibn jurayj waahiqatun faqiihun faadil yudalis wayursil can abiihi abihiis waxaa weeyaan cabdilcaziiz ibnu jurayj waa layin layinka waxaa weya waa nin dhanka dacfiga xaggii mari weeyaan qaala wuxuu yhi abarnii waxaa ii warramay ibn abi mulaykata cabdullahi ibn abi mulayka waahiqatun faqiih ana yacla ibnu mamlakin ninka la yidhaahdo alxijaazi almaki waa maqbuul annahu isaga sa'ala wuxuu weydiyey uma salamata umi اlmuminiin radia allahu taala ardaha can salaati rasuulilah ayuu wax ka weydiiyey sala allahu calayh waali wasalam faqaalat waxay tidhi kaana wuxuu ahaa nabigeena sal slam yusallimu tukada alcatamata cisho geelmaalka ama salaada cisho uma kadibna yusabixu waa sunnaysan jiray uma kadibna yusalli waa tukan jiray bacdaha gadaasheed maa shaa allah alla weyn intuu doono leyl habeenka ayuu tukan jiray uma intaa kadib yansarifu wuu salaamo noqsan jiray fayarqudu markaasuu saaxan jiray midla maa salla intuu tukaday in la mid ah ayuu nabiga sal slm saaxan jiray uma kadib yastayqidu waa soo kaci jiray min nowmi ayuu kasoo kaci jiray daalika ee kaa ah fa yusallii wuxuu tukan jiray midla maanaama intuu saxdiyo in la eg wa salaatuhu salaadiisana tilka taas alaakhiratu ee dambe takuun waxay ahaanaysay ila subxi subaxay ku dhammaan jirtay intaasay saa ay subahin jirtay laakiin hadiga nabigeena sal alla alay slam sidii aan naqaanay oon qayb soo marnay noona imaan doonta waad garanaysaanoo noocaan uma badnayn xadiidku lix boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadiid daciifa qala imam nas abarna qtay bn sacيid bn jamil bn طrيف الbqlani waثiqة tabtun qala xadaثna leyt bn sacd imam ahli misra can cabdilahi bn cubaydilahi bn abi muleyka haddaan soo marnay can yaclaa ibnu mamlak anahu sa'la wuxuu weydiiyey uma salamata zawja الnabiy sal slm ayuu weydiiyey can qira'ati rasul rasulka al sl slm akhrintiisa iyo wa can salaatii salaadiisa qur-aanka suu akhrin jiray iyo si uu tukan jiray habeenka ayaa muxuu ahaa wax ka weydiiyey faqaalat waxay tihi maa lakum wa salaatahu adinkii salaadiina waxaa idin dhexeeyo kaana wuxuu nabigeena sal l slm yusalii mid tukada uma kadibna yanaamu iska saaxda qadra maa salla intuu tukad in qadarkeeda ama la eg uma kadibna yusalii waa tukan jiray qadra maa naama intuu saaxday qadarkeed uma kadibna yanaamu nabiga wuu seexan jiray sal slm qadra maa salla intuu tukaday uma yanaamu waa seexan jiray qadra maa salla intuu tukaday qadarkeed xataa yusbixa ilaa ka waa bariisa uma intaa kadibna nacatat waxay tilmaamtay qiraa'atahu nabiga akhrintii sala allahu calayh waali waslem faidaa hiya waaba iyadoo tancatu tilmaamaysa qira'atan akhrin qur-aan akhrin mufasaratan kala dhigdhigan xarfan xarfan xaraf xaraf oo tartiib u kala dhigdhigan oo ayadoo tilmaamaysa radia allahu tacala canha wa ardaaha xadiidka waa xadiid daciif laakiin macaanidiisa qaybta dambe khaasatan axaadiis kaleoo saxiix ee kuso aroortay dikru salaati nabiy illaahi daawuud calayhi assalaam bileyl baabu dikri salaati nabiy illaahi daawuud nabiga alle daawuud ahay salaadiisa sheegitaan la sheega bileyli habeenka u tukada calayhi salaam ayuu baabkan u baabiyey xadiidka kun lix boqol iyo soddonaad waa xadiis صaxiixa qaala alimam النasي alي mt abarna qtayb bn saciid qala xadaثna sufyan bn cuyeyna can camr bn dinar maki wa iqaة tabt can camr bn aws athaqafi taabici kabiir faqiih iqa alimam bn xajar wuxuu ku kaaftoomay inuu yihi taabiciyun kabiir laakiin alxaafid ibn xajar alxaafid dahabi ayaa faqiihun iqa laga fahmayaa habka uu cabiray أنhu isaga samic wuxuu ka maqlay cbdالlahi بn cmr caasi radi الlahu tacala anهuma yquل isagoo leh qaala rasul ه wuxu yh sl slm axabu الصiyaami soonka nooga kalgacay labada ilى اllah la weyne caza wajal صiyaamu daawuuda calayhi الsalaam weeyaan soonkaas ayaa ilaah agti looga kalgacay la badan yahay kaana wuxuu ahaaday nebi daawuud calayhi الsalaam wacalىa nabiyina yaquum mid yasuum mid sooma yowman maalin sooma yuftiru yowman maalin ayuu afuri jiray maalin waa soomi jiray calayhi الsalaam waaxabu asalaati salaatan loogu kalgacay labadin il allah weynana salaatu daawuuda nabi daawuud salaadiisa weeyaan kaana wuxuu ahaa yanaamu mid saaxda nisfa leyl habeenka nuskiisa ayuu marka hore iska hurdi jiray wayaquumu kadibna wuxuu istaagi jiray uluahu saddex meelood hal meel ayuu kadibna istaagi jiray qiyaamoleylna imaan jiray wayanaamu kadibna wuxuu saan jiray sudusahu lix meelood hal meel markii loo dhigana waa saaxan jiray calayhi salaam saas ayuu u tukan jiray marka habeenkii qeyb markuu ka tukada ulu wuxuu ka saaxan jiray inta kale inta kale ayuu ka saan jiray uluayna waa hurdi jiray uluna waxaa weeyaan waa dukan jiray calayhi salaam kaas ayaa ilah agtii looga kalga cilmada iyo nabigan cadayna sala allahu alayhi waali wasalam dikru salaati nabiy muusa calayhi salaam wadikru alikhtilaafi calaa sulaymaan ataymi fiihi baabu dikri salaati nabiy muusa calayhi salaam sheegitaan baabu dikri salaati nabiy laahi muusa nabiga alle ee muuse salaadiisa sheegid la sheegay ayuu baabkan u baab yahay iwa dikri likhtilaafi khilaafka sheegitaankii lisu khilaafay calaa sulaymaana ataymi sulaymaan ataymi fiihi xadiidkan sanadkiisa iyo uruqda uu ku soo arooray khilaafka ka dhacay amaba sida ay u kala duwan yihiin muxuu riwaayaad soo arooray weliba meesha khilaafu ka dhacay inuu yahay ninka la sulayman ataymi ayuu baabkan u baabaya sulayman ataymi sida noo imaan doonto insha allahu tabaaraka wa tacaala mar waxaa lagu lifaaqay nin kale ayaa la raacinaya marna keligiisa ayaa laga dhigi mar waxaa weeyaan haabit ayuu wax ka warinaya marna haabit meesha kuma jiraayo anas ibn malik ayuu toos wax ugu warinaya marka intaas uu ishaari rabaa imaamka wax weyna kuma jiraan axaadiista soo aroorteen dhammaanteen waa axaadiis saxiix weeyaan xadiidku lix boqol i kow iyo soddonaad imaamka waa taqaanaano cilashana wuu ishaarayaa xadiidka wixii ku jiri kara sidoo kalena xugun uu ishaaraya marka inta badan hadda markuu ikhtilaafkan soo aroorini wax lafdi ku tacalluqa oo xadiidka matnigiisa ku saabsan ma ahan waa rijaasha iyo sanadka weeyaan wax hadda dura xadiidka dacfi u keeni karana ma ahan ama u keena ma ahan weyaan xadiidku lix boqol iyo koy soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasi alay mt akhbarna moxamed ibnu cali ibnu xarb almarwasi waa iqatun qaala xadaana mucaad ibnu khaalid almarwasi waa saduuq qaala xadaana xamaad ibnu salamata waa iqatun caabidun waa reer basra ahbat اnnaas fii haabit weeyaan can sulaymaan الtaymi sulayman طalkhan الtaymi wa iqatu caabid can haabit hadda marka wuxuu ka warinaya sulaymaan haabit albunani wa iqatu habt faqih can anas wuxuu ka malik radi allahu tacala canhu arda ana rasul rasulka al sal slm qaala wuxuu yidhi ataytu waxaan u imid leylata usriya bi habeenka liidhelmiyey calaa muusa calayhi salaam ayaan u imid cinda alkahiibi alaxmari tumburkii ama buurkii ka samaysnaa bacaadka ee casaa agtiisii ayaan ugu imid wa huwa isagana qaa'imun uu taagan yusallii tukani fii qabrii ku tukani ayaan muxuu ahaa u imaaday ayuu nabigeenle sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu ishaarayaa ama tilmaamaya nabigeena calayhi sala slm habeenkii la dheelmiyey oo baytilmaqdis la mariyey kadibna halkaas cirka la sii aadiyey iyo kor la aadiyey habeenkaas wuxuu leeyahy waxaan la kulmay nabiyulaahi muusa calayhi salaam ayaan la kulmay isagoo tukani meeshaas ayuu tilmaamay kaiib amarka waa tumbur yar ama buur yar oo bacaad ah kor u yaro qaadan agtiisa qabrigii inuu halkaa ku yeela ayuu ishaarayaa sidaa weyaan qaala xadaثna xamaad ibnu slmةa can sulaymaan الtaymi wa haabit meeshii riwaayada hore uu mxua haabit ka dhigay sheekh sulaymaan uu ka dhigay halkan laba nin oo labadaba wax ka warinaya can anas ibn malik ayuu ka dhigay radia اllahu taala arda ana rasul rasulka a sal slm qala rasuulkan wuxuu yidhi ataytu calىa muusa calayh salam anuu imid cinda alkahiibi اlaxmari tumburka ama buurta bacaadka ka samaysan ee cas wa huwa qaa'imun isagoo taga yusalli tukani halkan qabrigii muusa sheegin qala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi haadaa kanayto iyo riwaayadan dambe ayaa awlaa habboon bisawaabi toosnaan iyo muxuu aha toosnaan ku habboon cindana agtanaga min xadiidi mucaad ibnu khaalid mucaad ibnu khaalid oo horaan ninka la yidhah sulaymaan itaymi inuu haabit ka wariyey sheegay waxaa agtanaga ku habboon inay toosnaato sax noqoto tan dambe ayuu leeyahay calayhim raxmat ullahi jamiica xadiidku lix boqol iyo soddon iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay mt akbarna axmed ibnu saciid almarwasi wahiqatu xaafid qaala xadaana xabaan ibnu hilaal albahili wahiqatu tabt qaala xadaana xamaad ibnu salamata qaala anba'ana haabit wasulaymaan itaymi can anas malik wuxuu ka wariyey waxay ka wariyeen labadaba radia allahu tacala canhu arda ana nabiya nabigeena sal slm qal nabigeena wuxuu yidhi marartu waxaan soo maray calaa qabri muusa calayhi salaam qabriga nabi muuse ayaan soo maray wahuwa yusallii isagoo tukani fii qabrihi ku tukani ayaan soo maray qabriga inuu ku tukada ambiyada ilaahay subxaana wa tacaala xaaladooda iyo dadka kale waa kala duwanyin waa qodob qodobka labaad waxaa weeyaa nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam markuu uu samaawaadkii la saaray oo samaa addunya u maray dadkii ula kulmay yaa ka mid ahaa nabi muuse weliba shaqo aad u badan la qabtay <laughs> shaqo culus oo annaga aan kadeedmi laheennay haddii ay mxuu ahaay usan asaga ishaarin ilaahayna usan waafajinin subxaana wa tacaala ayuu la qabtay halkaan intuu kusii maray arrinta iyada say ku dhacaysaa marka say ku dhacaysaa say ku dhacaysa waa sida ay ku dhacday nabi maxamed alayh sala slam isagoo maka jiifay inuu halkaas mara allihii intaas sameeyey oo waxa weeyaan in nabi maxamed calayhi sala slam habeenkii maka uu saaxdo uu beytlmaqdis maro ood halkaas imaam ugu noqdo ambiyada ilaahay kadibna samaau dunya la maryo ilaa sidrat muntaha halkaa la gaarsiiyo konton salaad lagu soo farad yeela jannadii iyo naartii la tusa intaas la soo mariya ambiyada ilaahay abuuna aadam uu horeeya la kulmo allihii sameeyey arinta iyada ah alladii laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun allahaas ayaa tanna iyadna saa yeelay marka hawlahaas ay howla annaga inaan galno aad looga baahanya ma ahan qabli qalbigeenna hadda qalbigaaga balitusi wuu ku jiraa meesha neefta ayada ah oxyjiinkaan aan qaadanayni iskaba dhaaftaas wax la qaadana waa naftaan kugu jirta ood la muxuu ahaa akeekamaysa aw dee joogtaa marka waxyaaba qaar waxaa jira mararka qaar qofka laga yaaba inuu meel aan loo baahnayn intuu faraha la gala kadibna bad kale uu ku dhaco waayo xadiidka kun hay kun iyo saddex boqol iyo lix boqol iyo soddon iyo shan hay xadiisku nooc ay wada noqdeen xadيiث kun لح بqل iyo sddن iyo شhan wa xadيث صحيixa qala الimaم نس أخبرna محamed بن cabdالعلى الصنcاني waثiqة ya sheekh khajr baan ka bodnay arبع وaلaثيin wa qala imam ns l mt abarna cli bn khashrm wa iqa qala xadana ciisa ibn yunis ibn abi isxaaq sabici weeyaan wa iqatu can sulayman taymi sulayman alkhan taymi wa iqatun maxaa u raacsan ya maa u raacsan cabid axsant can anas malik radi allahu tacala canhu arda qal qala rasul uu sl sl marartu leylata usriya bi habeenka lidheelmiye waxaan maray calaa muusa ayaan maray calayhi salam wahuwa isagana yusalli tukani fii qabri qabrigiis ku tukani xadiid kun lix boqol iyo soddon iyo shanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas akhbarna moxamed ibn cabdillah alsncani wa iqatun xaafid qaala xadaثna muctamir ibn sulayman wa can abihi abihiis waa sulayman bn alhan taymi wa iqatun caabid can anas bn malik wuxuu ka wari radi allahu tacala canhu arda ana nabiya nabigana sal slm leylata usriya bi habeenka la dheelmiyey mara wuxuu soo maray calaa muusa calayhi salam ayuu maray wahuwa isagana yusalli ku tukana fii qabrihi ku tukani ayuu soo maray sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiid kun lix boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alay tl akhbarna yaxya ibnu xabiib ibnu carabiy alxaariثi waa iqa waismaaciil ibnu mascuud aljaxdari waa iqa qaala xadaثana muctamir ibnu sulaymaan weyn qaala samictu abi intaban soo marnay qala wuxuu yihi samictu waxaan maqla anas malik in ka maqlay radia allahu taala arda yaqul isagoo leh akhbaranii waxaa ii warramay bacdu asxaabi الnabiy nabiga saxaabadiisa qaarkood ayaa muxuu ii warramay ana nabiya nabigana sal slm leylata habeenkii usriya bihi la dheelmiyey mara wuxuu soo maray calaa muusa calayh salam ayuu soo maray wa huwa isagan yusallii ku tukanay fii qabrihi ayuu ku soo maray xadiidka kun lix boqol iyo yacni ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala qiyaamuleylka tukashada ay tukanayeen oo ayaa halkan maxalu shaahidka u badan sheegitaanka ambiyada ilaahay nabi daawuud ayaan sheegnay oo la sheegay Eh, waaa lasoo waxaan soo marnay eh, nabi muuse calayhi salaam marka iyagoo dembigoodii la dhaafay oo ilaahay subxaana wa tacaala mansilada gaarsiiyey ay haddana qiyaama leylka si ay ugu dadaalayaan ayaa muxuu ahaa ku muuqanaysaa xadiidku lix boqol iyo todoba iyo soddonaad waa xadiid saxiixa ah. qaala alimaam nas ala abarna qutay ibn saciid qala xaddatana ibn abi cadiy waan soo marnay sooma ibn abi cadiy waa ninkee an sulaymaan an anas can bacdi asxaabi nebi sal sl ana nabiya nabigana sl sl qal nabigan wuxuu yidhi leylata usriya biha habeenka li dheelmiyey marartu waxaan soo maray calaa muusa ayaan soo maray wa huwa nabi muusan yusallii u tukani fii qabrihi ku tukanay ayaan soo maray weeyaan intaa waxaan ugu soo baxnay nabi muuse calayhi salaam iyo salaadihii ku tukanayey qabrigiisa meeshii uu ku soo maray nabigeena sal la sl habeenkii la dheelmiyey baabka lixi tobanaad baabu ixyaai leyl habeenka nooleyn la noolay ayuu baabkan u baab yahay waxaa noo imaan doonta baabkan baabka ku xiga alikhtilaaf calaa caaishata fi ixyaai leyl laakiin aan horta aan gaarno xadiidku lix boqol iyo siddeed iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasi clintul akhbarna camar ibnu cuثmaan ibnu saciid ibnu kahiir alximsi waa saduuq qaala xadaanaa abi aabihi waxaa weeyaan cumaan waa ninka la yidhaahdo cuثmaan ibnu saciid ibnu kahiir alximsi waa iqat caabid wa baqiya baqiya marka keenitaanka meeshaan la keenay wax hadda aad kordhinaan ma laha wax u goynaana ma laha lan ninka lagu lifaaqay waa nin eh, iqao weliba caabid ah baqiya ibn waliid waa saduuqun kaiiru tadliis can ducafaa waa taqaanaan qaala waxay idhan labadoodii eh, xadaanaa waxaa noo warramay wuxuu marka imaamka u keenaa halkan haddii amar alle baqiya hadduu dhihi laha hadda kaba soo qaad eh, ninka la yidhaha camar ibnu cuثmaan qaala xadaanaa baqiya ibn waliid qaala xadaanaa ibn abi xamza hawl adaga aad geli lahayd oo xadiidka waaad cunays baa ku geli lahaa laakiin haddii aad aragto wuxuu ku leeyahay kale meesha ka muuqata haddii aad aragta baqiyo oo xadiidkan wariyey keligiis uusan ninkan iqada la jirin baqiyo keligiis maana nin isaga aad iyo aad ugu iqasan ayaa xadiidka wariyey marka haka shakin horey u sidaas inay tahay u badanto aclam qaala waxaa yidhi xadaanaa ibn abi xamzata waa shucayb abi xamzahaas alximsi wa iqat tabt qaala xadaanii aلzuhri wa maxamed ibn shaab الzuhri imaamkii qaala akhbaranii cubaydاllahi bn cabdillahi bn xaariث bn nawfl wa iqa can cabdillahi bn khabaab ibn arat saxaabiga jaliilka ayaa dhalay khabaab ibn arat ayaa ninkaa dhalay waa iqa wa yuqaalu lahu ru'ya inuu nabiga arkayna waa la sheegaa waayahay can abihi abihiis khabaab bn arat radia allahu tacala anhu arda wa kaana wuxuu aha qad shahida mid xaadira badran badran dagaalka badr ayuu la xaadiray maca rasul sal slm bilad sharaftaas raggii xambaarsan ayuu ka mid ahaa annahu isaga raaqiba wuxuu waardiyeeyey u fiirsaday rasuul rasulka al sl alleylata habeenkii kullaha dhammaanteed xataa kaana ilaa uu ka ada maca alfajr fajarka maciisa yani ilaa fajarka laga gaaro weeyaan falamaa goortii salama rasulah nabiga lagu salm sal sl min salaati salaadiisa jaahu khabaab baa u yimid faqala wuxuu ya rasul rasuulka all biabi aabbahi anta wa ummi ayaan kugu furanay laqad salayta waxaa tukataa leylata halay ama caawa salaatan salaad maa ra'aytuka aanan ku arkin salayta mid tukaday naxwaha iyadoo kale salaad aan inaba caadi ahayn aad xalay tukatay faqaala rasul lah rasul u sal slm ajalha inahaa iyada salaatu raqabin waa salaad quudarayn oo nicmo iyo janno iyo khayr aan ku quudaraynayey iyo warahabin baqid ilaahay cadaabkii subxaana wa tacala aan ka baqaayey salaadan u tukaday ahayd salaad yani dadkeenna markay qofka xaalado adag ay soo wajahaan waxay yidhahdeen hebel khalaawu galay soo se lama dhah biluqatina marka waxay ahayd salaad khalaaw haddii la yidhaha ka warrama culamaadla ma soconaysaa salaad khalaaw maxmusa <laughs> waa yahay inahaa iyada salaatu raqabin waa salaad qudarayn ilaahay nicmadiisa iyo khayrkiisa iyo raxmadiisa aan ku qudaraynaayey iyo warahabin iyo baqid oon kaga baqayey rabbiga subxana watacala kaga magangalayay eh, cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa sa'altu waxaan weydiistay rabbi rabbiga caza wajalla fiiha iyada alaaa khisaalin saddex arrimood ayaan rabbiga weydiistay faacطaanii wuxuu isiiy tnatayn laba ayuu isiiy wamanacanii waaxidata mid waa i rabbigan subxaana wa tacaala sa'altu rabbi rabbiga waxaan weydiistay caza wajal anlaa yuhlikanaa inuusan haligin bimaa ahlaka wuxuu ku halagay bihi isaga alumama qablana ummadihii naga horreeyey wuxuu ku haligay hal mar inuu duufaan iyo dabayl iyo saaiqa iyo wixii la midka khasfi dhulka lala gooyey iyo waxyaabahi aan uga haligin oo hal mar ummaddii aan la baabi'inin aan ilaah weydiistay faacطaaniiha wuu isiiyey alxamdu lilah wasaltu rabbi rabbiin waxaan weydiistay caza wajal asbaabtii lagu cadaabi laha ummaddaanna ficlan way taaganta la socda oo ummada ummado la haligay waxyaabihii lagu haligay waxaa hadda dhaca maanta waxyaaba intaan ka yaraa lagu haligay qaarkood ummadaha qaar intaan wax ka yara lagu haligay laakiin ilaahay baryadii uu nabigeena baryay sal l slm ayaa waxaa weeyaan lagu jooga ood ilaahayna ajiibay rabbiga subxaana watacaala saaltu rabbi rabbigay waxaan weydi weydiistay caza wajal anlaa yuhlikanaa inuusan uga halligin bima ahlak wuxuu ku halliga bihi isaga alumama qablana umadihi naga horreeyey faacطaaniha weysiiyey wasaaltu rabbi rabbigay ayaan weydiistay caza wajal anlaa yudhira inuusan naga tookroonayn calayna caduwan cadow oo min hayrina anaga naga annaga keyrkeenna inuusan naga toogroonaanin ayaan rabbigan weydiistay oo naga adkaanin faaطaaniiha wuu isiiyey laakiin meesha waxaa ku jirta riwaayaad kale ayaa ku jirta oo arrinkaas qeyd ayuu ku xihan yahay qeydkaas waa qeybta dambe wasaltu rabbi rabbigay waxaan weydiisay anlaa yalbisanaa inuusan na huwinin shiyacan koox koox cadow isku ah oo famanacaniiha rabbigay wuu ii diiday inuu is wuu ii diiday oo ad aragteen maanta dhiigga hadda socdo inta badan waa dhiig muslim inta maanta adduunka dhiig daadanaysa inta badan mashaariq alard maqaaribiha inta badan dhiigga socdoo daadana waa dhiig muslim tobanka sano haddaan soo dhaafnay dhiigga da-ayey ama labaatanka sano ama intaan soo garaadsanayba ragga hadda muxuu ahaa xilliyadaas inta dhiig da-aysay ilaa annaga dagaalka labaad adduunka iyo berigii reer yurub ay isku ba-ayeen <laughs> malaayiinta iska aslaayeen annaga sooma gaarin laakiin laga soo bilaabo beriga afghanistan sovietka iyo ay dagaalamayeen laga soo bilaabo ilaa xilligan hadda aan joogno toddobaatan meehy taqriban wixii agagaarkeed ahay ilaa hadda dhiigga inta badan boqol kiiba sagaashan dhiigga socdo amaba wax ku dhow waa dhiig muslim inta badanna cidda daadinaysa waa muslim kale kaba soo qaata hadda sovietka lala dagaalamayey muddaay ahayde waa ilahay baa subxana wa tacaala ka guulsiiyey muslimiintii way ka adkaadeen eh, howl adagna waa laga galay waad garanaysaan marka laakiin xilligaas ka dambeey sagaashamey wii ka dambeeyey waxaasoo dhiiga hoos socda waxaasoo dhiigo hadda afghanistan ka socda yacni inta badan inta badan wuxuu dhexay muslimiinta xilligan dambe muxuu ahaa galeen qolyaha maraykanka iyo isbahaysigan ay galeen laftirkeeda nacam waa ya ha kuwa la socda muslimiin iyagana <laughs> dhiigga la daadini soo ma jeed iyaga dhexdooda hadana iska daadinayaan dhedooda ata wa iska daadinayaan meelaha kale de habaka anago umadaanan ka imaadna de waa ujeedaanba xaaladeedii ha sheegin marka taas nabigeena waa laga diiday taasna waxaa ka dhalanaysa marka haddii marka ayagii laisku salido waxaa ka dhalanaysa in cadowgoodiina lagu salido ood cadowgooda ka adkaada sidaa weyaan marka saddexdaas habeenkaas khalaawadaasuu nabigeena galay insaxa tacbiir saddexdaas ayuu alla weydiistay laba waa la siiyey midna waa laga diiday nabigeena sala allahu calayh wali waslm marka habeenka in la istaago marka qofka markuu xaaje culus leeyahay habeenkaas uu soo jeedo alla baryo subxaana wa tacaala inay mashruuc tahay ayaa laga qaadanaa xadiidka alikhtilaafu calaa caaishata fii axyaai leyl baabu اlikhtilaafi khilaaf laisku khilaafayo u baak u baab yahay amaba isdabamarka ku jira calaa caaishata laisku khilaafo fii axyaai leyl habeenka nooleynteeda nooleynka nooleynta habeenka la nooleeya wax weynba ma ahantan aadna uga sii khilaaf marka la yihado mogta wax weyn qofka uu muhiimadda waxaa weeyaan riwaayada koobaad in habeenka nabiga uu noolayn jiray waliba laga fahmi kara habeenkii oo dhan ayaa ku sugan riwaayaad ka dambeeyana inuu qayba nabigeena dukan jira sal slm weliba inkarayso ay leedahay habeen kaamil nabigama noolaynin intaas waan wax kale maaha marka riwaayaadka yidhi habeenkii oo dhan soo arooriyey ama axaadiistaas culimada waxay la aadeen oy leeyihiin raximahum llah raxmatan waasica wa xafida man baqiya minhum waxay leeyihiin waa mucdam leyl habeenka intiisa badan xalay dhan waan soo joodaya qof iskale mogta madaxa i xanuuniya xalay o dhan waan soo jooday ya gabkamasin maruna laakiin <laughs> yani waxa weyaan qaybtoo yara muxuua ah, u hurdi ma sheegin qofka mogta inta wuxuu sheegi un dhibkuu sheegi xalay o dhan sideed saac ninka horeysatacbaan waa sideed saac wixii ka dambeey ilaa salaada fajar ma sheegaayo halo dhan waa soo jeedi yani hal mar indhahaas ma saarin ulama jeed wuxuu ula jeedaa yacni badan oo ka mid ah habeenkaa soo jeed waa sidii o kale intaas wax kale maaha marka ikhtilaafkan uu la soo booday imaamka meel leer la aadin xadid kun lix boqol iyo sagaal iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qala alimam nasai caleyh raxmat ullah akhbarna moxamed bn cabdillahi bn yaziid almaki wa hiqa qaala xadaana sufyaan ibn cuyeyna waa imaamkii can abi yacfuur abu yacfuur alasqar weyan cabdiraxmaan ibn cubayd waa iqa can muslim ibnu subayx alhamdani waa iqat faadil can masruuq ibn ajda waa iqatun habtun mukhadram faqiih qaala wuxuu yidhi eh, masruuq qaalat caaishatu waxay tiri um lmuminiin umm radi allahu taala ardaha kaana wuxuu ahaaday kaana yay ula jeedaa naam ah, ah, kaana wuxuu ahaaday idaa dakhalat اlcashru tobankii dambe haddii ay soo gasha axyaa mid nooleeya rasul rasulka al sl slm habeenka mid nooley ayuu ahaan jiray wayqada ahlahu reerkiisana mid kiciya ayuu ahaa washadda almizara hoosguntigana mid adkeeya ayuu ahaa oo waxyaabahan baashaalka dumarka iyo howlahaas xagga loo tuuri jiray oo cibaado unbaa loo joosan jiray saas ayay caddaynaysaa umuna radi allahu taala ardaha xadiid ku lix boqol iyo afartaad waa xadiid saxiixa qaala marka axya rasuulah alleyla meesha marka waxaa ka muuqata habeenkii oo dhan inuusan daqiiqad soo maaha lix boqol iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qala alimaam nasai alah tl abarna moxamed bin abdillahi bn mubaarak wa xaafid qala xadaana yaxya bn saciid alqaطaan miya maya wa ibnu aadam ibnu sulayman alkuufi meelahan oo kale oo meelaha eh, xaaladaha cajiibka ah oo lagu dhaca qaaliban haddii yaxya uu noqdo sheekh sheekha alimaam anasaa'i annaga sida asal maxay ahayd alqaطaan mar mar marka xaalada khaas ah waxaa dhacda marka inuu yaxya ibnu aadam uu noqdo yaxya ibnu aadam ibnu sulayman alkuufi waa iqatun xaafid qaala xadaana zuhayr ibnu mucaawiyata iqatun dabt can abi isxaaq isabiici waa iqatun caabid laakinahu ikhtalaa fii aakhirihi qaala ataytu alswad ibnu yaziid anakhaci waa iqatun faqiihun mukhadram wa wuxuu ahaaday lii aniga aan akhan walaal sadiiqan ee weliba saaxiiba yacni dad waxaa jira moogtahay dadka in waxay dhihi jireen wadaay inaad taqaana in kalama aqaan oday qof ayaa saaxiibo la noqoni kadibna ninka isaga ah qofka ninka isku aba iskooyo yihiin o iskaga dhowaanayaan ama isku mid ay u noqonayaan odayaasha soomaalida dhaqankaas aan soo gaarnayo aabbaha hebel ee wadaay la ahay ayaad maqliyo kadibna gabdhaha haddii la dooni iyo hawlahaas isagoon joogin oo gabadhaa bixinin lagama yaabin waxaa laga yaba inay laba qabiilo midna koonfurta soomaaliya degan midna waqooyiga degan midna hakada aad u kala fog ay yihiin laakiin ama waa isla xiraysteen amaba waxaa weyaan safara isla galeen ama xaj bay isla aadeen amaba xaalado adaga isla soo mareen marka dibna marka in la helo waa dhib badanta beryahan dambe beryahan waxaa badan akhulmaslaxa ya akhulmaslaxa kan walaalkuula ah marka maslaxa un ay kaa dhexays dan baan kaleeyahay khalaas bes inta kale ta ayadana sax ma ahan in la helo waa dhib badanta hal qofoo saaxiib haddii aad hesho marka gaws ku dheg hal xabo oo run ah haddii aad hesho oonan kaaga tegaynin cabsi oonan kaaga tegaynin xanuun oonan kaaga tegaynin baahi oonan kaaga tegaynin haddii hataa aad eh, yani leexato diin iyo adduunyaba haddii aad hesho oo waxaan la helayn adduunka in la helo waa sacab jiddan intan haddii aan isweydiino yaa saaxib lah in la yidhahdo nin walba labaatan saaxib aan le waxba kama jiraan wax ka jir lama arka falaa taxsab ilmowla shariikaka fi اlghina walaakinama almowla shariikaka fi اlcadam waad <laughs> aragteen hadda dadka markay xanuunsadaan o sarraa fulaan inta qofku waa la jecel yahay oo ganacsi uu haystaa waa madax weeyaan kan kale weeyaan waa nin ummaddii anfaca maalinta uu sariir furo ninkii ugaaska ahaa oo ummaddii dhan hogaamin jiray inta ka warqabaysa in yaroo xilkas ah oo dee runtii rag aqoona ah, insaxa tacbiir iyo in yaroo dee wanaag iyo curfi ilaalinaysa intaanan ka ahayn ninka hebel lahaa meelaas ayaa la lahaa sanad kadib baa laga yaabaa qabriga maalinta on la duuga si fiican ba loo imaani marka wuxuu leeyahy marka wa kaana wuxuu ahaaday lii aniga akhan sadiiqan walaal saaxiib ila ayuu ahaa hy ninka saa dhaha waa ninka abi isxaaq isabiici ayaa saa dhihi hy faqultu waxaan idhi yaa abaa camr abu camr waa kunyadii abu isxaaq xadiثnii iga waran maa xadaadka waxay kuu sheegtay bihi isaga um اlmuminiin hooyada muminiinta can salaati rasul kaaga sheegtay sal slm iga sheeg heeg qaal wuxuu yidhi qaalat waxay tidhi kaana wuxuu ah nabigeena sal slm yanaam misaxda awala leyl habeenka awalkiisa ayuu seexan jiray wayuxii nabigu wuxuu noolan jiray aakhirahu habeenka qeybtiisnama ayuu noolan jiray sala allahu alayh ali waslm xadid kun lix boqol iyo kow iyo fartan waa xadiid saxiixa qaala imam nas alih mtl akhbarna harun ibn waa saduuq qaala xadaثna cabda ibnu sulaymaan alkilaabi wa tabtun qaala habt can saciida saciidka waa ninke ma saciid ibn musayib mise saciid ibn abi caruba ibn abi caruba axsanta saciid ibn abi caruba waa halkan booskiisa weeyaan waxaa way iqatu xaafid kaiir tadliis wakhtalط can qataada wuxuu ka war ibn dacawat sadusi اbصri wa iqatu habtun yudlis can zurara ibna abi amaba zurara ibn awfa alcaamiri wa iqaة caabid can sacd ibn hishaam almadani wa iqa can caaishat wuxuu ka war um muminiin radi allahu ta ardaha qaalat waxay tihi laa aclamu ma ogsooni rasul rasulka sl slm qara inuu akhriya alqur'aana qur'aanka kulahu dhammaantii fii leylati habeen ma ogi inuu nabiga qur-aanka intuu suura alfaatixa ka soo bilaabay suurat annaas geeyey hal habeen ma ogi walaa qaama inuu istaagna ma ogi leylatan habeen xataa sabax ilaa subaxda laga gaaro habeenkii o dhan uu taagnaa ma ogi walaa saama inuu soomayna ma ogi shahran bil kaamilan ee dhammaystiran qatu weligii hayra ramadaan bisha ramadaan keyrkeed laakiin waxaa soo aroortay shacbaan iyada laftirkeeda ay sheegaysa shacbaanna maxay noqonaysaa waa un mucdamka intiisa badan waa tudamiru kula shayin biamri rabbiha culamada usulka markay ka hadlayaan alfaad alcumuumka in waxaa laga soo reeba markay ka hadlayaan waxay soo deliishadaan tudamiru kula shayin biamri rabbiha wax kasta ay dabeeshaas qolyahaas gaalada baabi'isay ay jimanaysaa buurihii sa yeesho wax kastoo qaabil waxaa way tadmiir wa wax kasta oo in la burburiya aqbala marka habeenkii qayb ka mid ah ayuu nabiga dukan jiray haddii xataa ay soo aroortay habeenkii oo kaamil ahna amaba bishii oo kaamil ahna waa inta mucdamka siaan horegu sheegnay waa hishaam ibnu curw bnu zubayr weyaan waa iqatun habtun faqiih can caaishata wuxuu ka wari umni mumin radi allahu ta an ardaha ana nabiya nabigana sal slm dakhala caleyh wuu galay wa cinda agteeda waxaad imraatun haweeney ayaa ahayd faqaala wuxuu yidhi nabigana sal sl man haadihi tan waatee haweeneydan kula joogta waatee qaalat waxay tihi fulaanatu waa heblaaya laa tanaamu maba saaxata habeenkii oo dhan way taagnaanaysaa fadakarat waxay sheegtay min salaatiha salaadeeday ka warrantay faqaala wuxuu yidhi nabigana sal sl mah ay ha ka harto mah ay litantahi hawshana ka istaagto calaykum waxaad joogtaysaan oo laasimtaan bimaa tuiquuna waxaad awoodaan fa wallahi ku dhaartay laa yamalu la laa yamallu allahu alla ma nooga xataa tamalu ilaad ka noogtaan alla weyne iyo khayrka u waday inuu bixiye ma joojiyo ilaa adinka aad ka noogtaan ood hawshii ka istaagtaan walaakina warka lagu laabay axab addiini cibaadada iyo sharaa'icda diinta kan loogu kala gaceylo badan ilaahi alla weyne xaggii maa daawama calayhi saaxibuhu saaxiibkii wuxuu joogteeya ayuu ahaaday nabigeena sal sl marka wuxuu ku irshaadiyey ku hanuuniyey in waxaa weeyaan in aad joogtayn karta walow saddex ragcaba ha noqdeene intaada ku dadaasho laakiin habeen ayaad intaad muxuu aha isdhiibto si fiican aad eh, naftii xagga aad digto aad aad u dadaasha habeen labaad ku darto usbuuc ku darta bil ku darta kadibna aad bannaanka ku dhacdo sax maahan waana dhacdo arrinta iyada oo bini aadamka sidiisaba tabartiisa waa iska kooban tahay cabdulahi bn camr caas radi allahu tacala anhuma wixii qabsada waad garanaysaan markii dambe wuxuu ku alacali jiray nabiga calayi sl slam arrinkii addi faray maxaan u yeeli waayey waatii qur-aankii u nabiga markii dambe saddex habeen inuu ku dhammeeya ay hawsha ay noqotay kula ballamay inuu maalina soo maalina afur waatii uu kula ballamay xaalad adag ayuu qoorta surtay markuu weynaadina hawsha waa ku cubsaatay inkastoo intuu karaankiisu wadi jiray radia allahu tacala canhuma xadiidku lix boqol iyo saddex iyo afartanaad una dambeya cashirka insha allahu tabaaraka wa caawa waa xadiid saxiixa أخبرنا عمران بن موسى القزاز وصدوق عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ومولاهم البصري وثقة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب البناني وثقة عن أنس بن مالك وحكوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد أيو قري فرأى وحوار كالنبي صلى الله عليه وسلم حبلا حرق ممدودا تاغا بين ساريتين لبتير لحظة حرق ساو تاغا أيو نبي صلى الله عليه وسلم فقال maa hada axablu xeragan muxuu ahaa faqaaluu waxay yidhahdeen lizaynaba <laughs> zaynab oo um radi allahu ta ardaha ayaa iskala bint jaxsh ayaa iskala tusalli way tukanaysaa salaatuleyl u taagnaani faidaa fatarat haddii ay noogto oy daasho tacallaqat bihi way ku dhegi oy ku nasani xeragaas ay ku nasani saa weeyaan faqaala nabiy nabigana wuxu sl slm xulluuhu fura liyusallii ha axadukum midkiin nashaatahu waqta nashaaihi waqtiga uu mfircoonyadahay ha tukada faidaa fatara hadduu nooga u daalana ama u hurdooda falyaqudha iska fariis ayuu nabiga cadayna sala allahu calayhi waaalih wasalam qofka muminka ah intuu salaada iyo cibaadada ay u macaan tahay khaasatan wixii sunno ah inuu muxuu ahaa cibaadaysto xilliga daal u yimaadana naftiisa u raaxayo si wakhtiga kale aad cibaadada ugu nashaad hela ayaa xadiidka laga qaadanaya hada wallahu aclam wsal allah sl abdi rasul mustafaah